بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الرهن هذا كان كتاب الرهن رهنت كتاب كلمه waayahay rahantu luqa ahaan waxaa weeye athubuutu wadawaab yacni sugnaanshaha iyo shayga inuu daa'imo oo joogto noqdo ayaa rahan yidhaahdaa waxaa ka ah qowlka ay dadku dhahaan alxaalat araahina yani xaaladda hadda jirta ee haabitka ee sugan sharcanna waxaa weeye jaclu cayni maalin وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه وإن maal caynti cayn maal ah yani shay la taaban karo xoolo ah in looga dhigo kalsooni dayn si looga goosto dayntii cayntaa maalka haddii la bixin waayo dayntii ama ay suroobi weyda dayntii in la bixiyo in markaa laga goosto shayga raanta loo dhigay ee maalka ah haddaba taariifkeeda waa kaas jaclu cayni maalin wafiiqata bidayni yusufa minha cinda tacaduri wafaa'ihi waxaa asal u ah kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca kitaabku waxa wey qowlka ilahi wuri farihaanun maqbuuda yani rahaan rahan markaa la guddoomayo rhan maqbub macnaha rahantii la gudoomaya ayuu ilahi subxana watacala ayaddaa ku tilmaamay xadiidkii saxeyn ku sugnaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu rahan u dhigay dirac bireedkiisii nin yahuudi ah soddon saac ama soddon galaan oo heed ah oo markaa ninka yahuudiga ka soo amaahday oo reerkiisa usoo amaahday waaa'iqda waxyaabaha lagu kalsoonaado ee xuquuqda lagu kalsoonaado waa saddex shahaado iyo rahan iyo damaan haddaad doonaysa xoolahaaga inaad ilaashato xoolo qof kale ku maqan yani saddexdaas baad ku ilaashan kartaa markhaati na u yeesho xoolihii markaad qofkan u dhiibayso iyo inaad rahan ka qaado iyo inaad damaan ama damiino maal aada markaa ka yeelato ood qofkii damiin aad ka qaado waaya rahanku wuxuu leeyahay arkaan waxa weeye waa afar rugni siiqo caaqid marhuul iyo marhuul bihi siiqo caaqid marhuul iyo marhuul bihi siiqadu waa iijaabkii qabuulka mualifku sheegi doonaa caaqidkuna waa raahinkii iyo murtahinkii raahinkii waa qofkii rahanta dhiibayey rahanbixiyey wey murtahidna waa qofkii rahanta qaadanayay marhuun iyo marhuunibi baa jira marhuun iyo marhuunibi marhuun iyo marhuunibi waxaa weeye marhuunkuna waa shaygii rahanka loo dhigayay rahanna waa la dhahaa laftiisa mualifku rahan buu ka cambiri doonaa marhuunubihina waa shaygii daynta ahaa dayntii rahanka loo dhigay weyaan marhuunubihi waayo mualifku wuxuu ku bilaabay siiqadii wuxuu ihi laa yasixu ma asaxayo rahankii ilaa biijaabin iijaab mooyaane waa qabuulin iyo aqbalid rahankii ku asixi maayo waxaan ahayn iijaab iyo qabuul waa siiqadii iijaabku waa inuu dhaho rahantuka rahan baan kuu dhigay ninkii raahinka ahaa rahan baan kuu dhigay sheegana rahanka ugu dhigay qabuulkuna waxa wey inuu dhaho qabiiltu ama irtahantu waan aqbalay ama rahan baan u qaata shayga daba labadaasaa shardi ah maadaama caqdi mucaawado yahay oo maali ah wuxuu baahanayaa siiqo iijaabiya qabuul ah sida dayci oo kale waaya waxayna soo dhaaftay beeca inuu ku jiro qowl dhahaya madhabka oo laga xoog badan yahay inaan loo baahnayn siiqo waxyaabaha muxaqaraadka ah oo qofkiina uu lacagta dhiibi karo mushtariga ah qofkii baayac ahaan alaabtii uu siin karo iyagoon hadlinba kanna sidaasoo kale rahanta qowl baa ku jira saa dhahaya rahantii siiqo uma baahno qofkan haddii uu shayga udhiibu dhaho shaygan rahan baan kuugu dhigayaa uu ka guddoomo asagoo hadlin oo aamusan uu ka guddoomo inay markaa ay bannaantay qawl madhab ku jiro laga xukunaya wey lakiin sida muctamadka ah wuxuu baahan yahay iijaab iyo qabuul sida bayca aan kusoo sheegay wuxuu ihi fain shurida haddaba haddii la shardiyo fiihi rahankii muqtadaahu wuxuu keensanayo kataqadumu lmurtahin qofkii rahanqaataha ahaa inuu ka hormarayo oo kala wabeeyey bihi marhuunkii uu hormarayo aw amase maslaxatun shay maslaxaa ah haddii la shardiyo lilcaqdi caqdigii maslaxa u ah dan u ah kalishaadi wadalika miaal kalishaadi markhaatigelintii weeye aw amase maa laa qarada fiih wax ujeeda uusan ku jirin la shardiyo saxa alcaqdu caqdigii waa asaxayaa malifka wuxuu ku tilmaamayaa shuruud siiqadii lagu darayo siiqadii caqdiga lagu darayo shuruuddii marka waxay noqonaysaa waxay u qaybsamaysaa qaar yani asaxaysa caqdigiina u asaxayo iyo qaar buraysa caqdigiina u asaxayo iyo qaar keenaysa inuu caqdigiiba buro oo ay burayso caqdigiina uu burayo marka haddii uu shardiy wuri wax caqdiga uu keensanayo muqtadaha caqdiga rahanka wuxuu keensanayo in qofkan murtahinka ah shaygan marhuumka ah inuu ku hormaro waxaa loo jeeda inuu ka hormaro yani cinda tasaaxumi alquramaa markii dadkii diinta ku lahaa ninka ay iscidhiiriyaan in ninkan diintii waa xoolihiis laga bixinayo oo xoolihii inay ku fillayn markaa marhuumka ninkan murtahinka ah asaga in loo diin doono oon lagu dari doonin xoolaha la qaybinayo ee waxawey qaybta gelaya dadkan quramada ah ee waxawey ninka diinta kule loo qaybinayo aan lagu darin in ninkan murtahinkaa loo diin doono rahantiis oo lii doon adugu halkaa la maro dadka kalena xoolihii kale qaybsanayaan ee quramada hadduu shardiyo taas ninkan murtayinka ah taasi waxa weya way ansaxaysaa caqdiga raankaaba keensanaya sidaas caqdiga ranka haduu xataa shardin lahayn xaq buu yeelan lahaa inuu ka hormaro marhuumkii oo kale aysan la qaybsan sidoo kale haddii la shardiyo wax dan u ah caqdiga raanka sida maalan oo kale kal ishahaad markhaati oo kale wuxuu yii shaygan markaad rahaan idhigayso gaarigaad rahaan udhigayso markhaati u keen waaya ayadna way asaxaysaa caqdigii waa asaxaya raag nooca saddexaad wuxuu sharbeeyey wax qarar uusan ka lahayn wax faa'iide ah iyo wax dan ah waxaynu ku jirna haba yaraatee yani raahinka iyo murtahinka toona dani uguma jirto maalan wuxuu yidhi addoonkan aan raahanta kugu dhigayo cuntada aan siin baastada un siin neefkan aan rahanta kugu dhigayo calafka caynkaas ee wanaagsan sii waxaas wax qarad ku jira maaha ninkan waxaa laga rabaa inuu calaf siiyo ama addoonkii uu quudiyo quudinta weliba asagaa lagu leeyahay inuu keeno see noo imaan doonta marka waxaasi wax faa'iide ah haba yaraatee uu keenaya ma jiro caqdigina wuu ansaxayaa shardigina wuu buraya kan dambe shardiga wuu buraya caqdigina wuu ansaxaya lakin labada hore shardiga wuu ansaxaya wuxuu i fain shurida haddii lagu shardiyo fiihi rahankii muqtadahu wuxuu keensanaya ka taqadumi murtahin wadalika miaal kadaqadumi murtahinkii raanqaataha inuu ku hormarayo waybihi marhuubkii aw mase maslaxatun waxay maslaxa ugu jirta lilcaqdi caqdigii rahanka wadalika miaalka ishaadi markhaati gelin weeweeye aw mase maa laa qarada fiih wax ujeed uusan ku jirin ayuu markaa shardiyey oo rahankii ku shardiyey sax alcaqdu caqdigii iska asaxaya laakiin kan dambe ee ujeedkuusan ku jirin shardigii wuu burayaa oo kasoo qaad ma leh wain shurida haddii la shardiyo maa yaduru wax dhibaya almurtahina rahanqaatihi wax dhibaya baطla rahnu rahankii wuu burayaa wain nafaca haddii uu anfacayo almurtahina rahanqaatihii wadara uu dhibayo alraahina rahanbixiyihi wadalika mithaal ka shardi manfacatihi manfacadiisa in loo shardiyo webeeye lilmurtahini kii rahanta qaadanayay baطla shardu shardigii wuu burayaa wakadaa saas oo kale alrahnu rahankiina wuu burayaa fi labhari muctamad haddaan qaban walow shurida haddii la shardiyo an taxduta inay soo darido ay timaado zawaa'iduhu zawa'id lmarhuub shayga rehaata loo dhigay iyo zawaa'idiisii waxyaabihiisii ka dhalanayay inay markaa timaado ay soo darido marhuunatan xaalay tahay mid rahan ah faladar muctamad waxaa weeye fasaadu shari shardigii inuu fasahaadayo wa annahu shani mataa fasada markii uu fasahaado shardigii lasoo tilmaamay fasada alcaqdu caqdigiina wuu fasahaadaya wuu buraya wuxuu ku yidhi haddii la shardiyo wax ninkan murtahinkaa ah ee rahanta qaadanaya dhib ku ah hadduu doono ninka raahinkaa ah aan ku intifaacin rahantii way buraysa caqli rahanka wuu buraya tusaalahiis waxa weeye maalan wuxuu ku shardiyey maalan alaabta rahan baan kugu dhigayaa laakiin haddii muddadii ay dhamaato deynta maalan waxaad u heshiiyey saddex bilood diinta ku bixiyo hadday saddex bilood dhammaato shaygan marhuumka ha iibinin ilaa bacda bil mooyaan bil kadib baad iibin kartaa ku digdiga iibkiisa taas de waa dhibay ku taha ninkii muddadii lagu heshiiy diinta hadday dhammaato ninkana uu diintii bixin waayo waa in la iibiyaa shaygii marhuumka ah si diintii looga gooso ama wuxuu yihi maalan shaygan iibi haddii muddadii dhamaato laakiin bishardi inaad ku iibiso lacagtiisa lacag ka badan hadduu shayga kun doolar sheegay maalan aan ranta kugu dhihin waxaad kugu kun iyo boqol doolar taasina dhibay ku tahay waxaa laga yaaba inuu waayaba cid ka iibsato oo lacagtaa kaga iibsato waaya ama ha iibin buu shaygan raan baan dhigaya dhigayaa gaarigan ha iibin laakiin haddii muddada dhamaato marnaba ha iibin dabaadda waaya faa'iidada raanta marka maxay yani muxuu ka faa'iidayaa faa'iidada rahanta waxay tahay yustawfaa minha cinda tacadur lwafaa'i haddii la bixin waayo diintiin hee marhuumkii laga goosanayo eh, intaaba ma ansaxaya haddii laakiin shardigii uu anfacayo ninkan murtahinka ah ee rahanta qaadanaya raahinkiina uu dhib ku yahay eh, shardigii wuu hurayaa iyo rahankiiba rahanka laakiin khilaaf baa ku jira taa tusaaleed waxa wey mualifka noo sheegayba ka shardi manfacati lilmurtahin yani shayga marhuumka ah manfacadiisiiba ninka murtahika ay shardiyo maalan wuxuuba ahaa neef wuxuu hi neefkan anaa maalaya oo waan haranaya gaarigu aha wuxuu gaariga waan iska kaxaysanaya waan intifaacsanaya gurigu ahaa shayga loo rahandhiga maalan gurigu waan degaya ninka murtahinkaa dhahay manfacadiisii wuu shardiyo markaa shardigii wuu buraya horta shardiga noocaas wuu caqdiga ayuu khilaafsan yahay nabigana wuxu uhi sal اllah alay slam kullu shardin laysa fi kitaab illahi fahuwa baatil shardi kasta oo kitaabka ilaahay aan ku jirin waa baatil buu nabigu alayh salatu slam xadiidkii saxiixa ah shardiga horta wuu buraya laakiin caqdiga rahankuna wuu buraya khilaaf baa ku jira qowlka muctamadka adharka waxaa weeye inuu hee caqdiga rahankana wuu buraya maadaama uu ku jiro shardi khilaafsan muqtama alcaqd caqdiga wuxuu keensanaya khilaafsan sida hardigii wuxuu lamid yahay marka ninkii murtahinka ah wax dhibaya in markaa la shardiyo taa waa maylamata haddii uu shardiyinku yidhi in waxyaabaha marhuumka uu dhalayo inuu noqdo rahan uu noqdo asna sida muctamadka ah shardigina wuu burayaa caqdigina wuu buraya maalan neef buu rahan ugu dhigay dabeetana wuxuu hi neefkan waxaan shardinaya mukteenkaa dhahaya neefkan waxaan shardinayaa ilmuhu dhali doonana inuu markaa rahan u noqdo asaga laftiisuna geed buu rahan ugu dhigay wuxuu i geedkan midhuhu dhali doonana rahan buu noqon doona rahantii soo gelayaan marka shardigii wuu buraya horta sida muctamadka ah maxaa waa shardi ah la shardiyashay majhuul uon la garanayn waaya shardiga hadduu mar burina caqdigana wuu burayaa maxaa yeelay caqdiga wuxuu ku burayaa bifasaadi shar shardigi mar hadduu fasaaday uu raacaya waay wuxuu uhi wain shurida haddii la shardiyo maa yaduru wax dhibaya almubtahina kii rahan qaataha ahaa baطala rahnu rahankii wuu burayaa wain nafaca haddii shardigii uu wax u tarayo almubtahina qofkii rahanta qaatay wadara laakiin uu dhibayo alraahina kii rahanta u adalia miaal ka shardi manfacati shayga marhuumka manfacadiisa in looba shardiyo lilmujtahidi kan rahanta qaatay badala shardu shardigii wuu gurayaa wakadaa saas oo kale arahnu rahankiina yabdul wuu guraya fi abhari muctamad haddaan qabano walow shurida haddii la shardiyo an taxduta inay soo darido o ay timaado zawaaidhu zawaa'idulmarhuuni marhuumka zawaa'idiisii waxyaabihii ka dhalanaya marhuunata rahan ay noqoto faladharu fasaadu shardi shardiga inuu burayo wa annahu shaniya mataa fasada mar uu buro shardiga fasad alcaqdu wa annahu shaniya mataa fasada markii uu buray shardiga lasoo sheegay fasad alcaqdu caqdigiina uu markaa fasahaday uu raacay wa shard alcaaqidi qofkan caqdiga gelaya caqdiga rahanka shardigiisa waxaa weeye kownuhu inuu ahaado mutlaqa tasarufi mid maamulkiisa u madax bannaan oo la sii daayay maamulkiisa xorihiisa u maamulanayo falaa yarham haddaba ma rahandhigayo alweliyu qofkii weliga ahaa ee mas-uulka ka ahaa qof kale maala sabiyi ilmihii yaraa xoolihiisa ma rahandhigayo walmajhuuni iyo kii waalaa xoolihiisii rahan ugu dhig maayo walaa yartahinu rahanna u qaadi mahayo lahumaa sadigii iyo majnuunkii kii waalaa ilmihii yaraa toona rahan u qaadi maayo ilaa lidaruuratin baahi daran inay jirto mooyaane oo daruura aw amase khibdatin dheef inay jirto mooyaane dheeftaasoo daahiratin muuqata waalif wuxuu ka soo baxay ruknigii koobaad ee siiqada ahaa ayuu ku tilmaamaya halkan ruknigii labaad oo ahaa caaqidkii caaqidka waxaan soo tilmaanay inuu yahay raahin iyo murtahid haddaba qofka caaqidka ah ama ha ahaado rahan bixiyihii ama ha ahaado rahan qaatihi waxaa loo shardinaya inuu yahay qof u madax bannaan hantidiisii oo hantidiisa aan loo maamulin ee asagoo hantidiisa u madax banaan inuu maamusho macnaha haddaan si kale u dhigno waxaa weeye waa qof xolihiisa bilaash ku bixin kara asagoo ikhtiyaar ikhtiyaar leh oo la khasbin waxaa kaa baxay ilmihii yaraa waxaa kaa baxaya qofkii waallaa waxaa kaa baxay qofkii maxjuub caleyh ee la sharay xolihiisa laga sharay intaaba waxa weeye rahaan la dhigi karaa waxaa kaloo kaa baxay weligii qofkii qof kale xoolihii maamulay waa kan mualifku noo sheegay yii isagoo masaladaas yani ka ratibaya falaa yarham weliy weligii qofkii qof kale mas-uul ka ahaa rahan dhigi mahay ilmihii yaraa qofkii weliga u ahaa ilmaha yarkaa xoolihiisii rahan u dhigi maayo ninka waalan ama qofka waalan qofkii xoolihiisi gacanta ugu hayay weliga ka ah waxa weeye rahan u dhigi maayo xoolahaas waaya sababtu waa maxay rahana u qaadi maayo rahana u dhigi xoolahooda ayagana rahan usoo qaadi maayo ayagana xoolahooda intuu ama ku bixiyo rahan hee u guddoomi labada nimao banaana amaa in loo diiday inuu xoolahooda rahan u dhigo maxaa yeelay taasi waxay diideysaa in waxa weeye xoolahoodii ay markaa loo maamulo oo xoolahoodii baa yani ka gelaya xabiska oo laga xabaasaya marka ciwadna kama qaadanaya xoolahoodii markii rahan loo dhiga ciwad kama qaadanaya walidalik ma banaana taas sidoo kale in rahan loo qaadana ma banaana waayo qofkan waxa weeye weliga ah umaba banaanaba in uu xoolaha ilmaha yarka uu mas ka yahay ama qofka waalan ee mas-uulku yahay in xoolihiisii deyn ku bixiyo ma banaanaba aslan waa inuu kaash hadduu iibinayo kaash buu ku iibinayaa inuu asla rahan qaadaba ma banaano waaya ehm, laakiin waxaa laga soo reebay laba xaaladood xaalat adaruura hadday daruuro jirto iyo xaalat alqibda daahir hadday dheef weyn uu jirto iyo faa'iido weyn oo muuqata hadday markaa uu jirto rahanna wuu u dhigi karaa rahanna wuu u qaadi karaa waaya labada xaaladood daruurada miaalkeedu waxaa weeye maalan ilmihii yaraa ayaa u baahday quut u baahday qofkana hantidiisii hadda gacanta kuma hayo maalan guribaa ilmaha yarka iska lahaa gurigiibaa kira lagu jiraa bisha markay dhamaato maa kirada la qaadi doonaa iminkuna ilmi u baahan yahay maalan cunto u baahan yahay marka dayn markaas kale wuu usoo qaadi karaa haddii rahan laga dalbana rahan wuu udhigi karaa hantidii ilmihi yaraa kii waalana waa saas kale hadduu rahan u baahdo saas kale yaraya marka taasi waa daruuradii ilan ilmihi quud buu baahanya waaga hadhowna wuxuu ka bixin doonaa dayntan waxa weye gurigaa u karaysan ilmaha yarka iska leeyahay ama qofka hawaalan gurigaa u karaysan ayuu ka bixin doonaa sidoo kale xoolihiisii haddii uu dayn ku iibiye maalan daruurada ay jirto inuu dayn ku iibiyo maalan eh, nahmi baa jira xoolii baa dhacaya marka wuxuu arkay maslaxo siaan xoolahan looga dhicin inuu hee iibiyey gaari baa dhacaya maalan gaarigiisuu iibiyey dayn buu ku iibiyey taasina waa daruuro marka faaida uu jirto inuu rahan u qaado intuu ku iibiy rahan u qaado markaa faaida uu jirto qibdada dheefta faa'iidadeeda tusaalaheedu waxaa weeye shay qiimihiisa la siiya ayuu ugu soo iibiyey ilma yaraa boqol shay boqol u dhigmana qiimihiisa nafhaan buu dhigay maalan ilmaha yarka wuxuu u baahnaa alaab jiifku u baahna maalan jiifkii waxaa la siinaya laba boqol wuxuu arkay jiif boqol la siinayo jiifkii buu usoo iibiyey dabeetana rahan buu u dhigay boqol dhal taasina way bannaantay maxaa yl hibda daahira u jirta faa-iido weyn ba waa loo baaiyey faaida weyn ugu jirto ama darro ay ku jirto wuxuu ku yidhi wa shard lcaaqidi caaqidka qofka caqdiga rahanka gelaya shardigiisa waxaa weeye kownuhu inuu yahay mutlaqa tasaruf mid tasarufkiisa la sii daayay falaa yarhanu haddaba rahan ma dhigi karo alweliyu weligii maala sabiyi ilmihii yaraa xoolihiisii walmajnuuniyi kii waalaa xoolihiisii rahan uma dhigi karo walaa yartahinu rahanna uma qaadi karo lahumaa sadigii majnuunkii ilmihii yaraa iyo kii waalaa ilaa lidaruuratin baahi daran inay jirto mooyaane aw amase ridatin daahiratin dheef muuqataa inay markaa ku jirto mooyaane rahankaas ama rahani qaadashadaas wuxuu ihi waharuraahini washardu rahni rahankii shaygii marhuunka ee rahanta loo dhigayay shardigiisu waxaa weeye kownuhu inuu yahay caynan cayn la taaban karo inuu yahay fil asaxi muctamad haddaan qabanno waa alkan mualif wuxuu ku tilmaamaya ruknigii saddexaad ee marhuumka ah marhuumkii haddaba wuxuu ka cabiray mualifku wuxuu ka cabiray rahan rahanku waa soo tilmaanay marka qaarkood caqliga lagu tilmaamaa rahan marhuumka laftirkiisa rahan baa la dhigi karaa waaya shardiga marhuumka shayga rahan loo dhigayo waxaa shardiga inuu ahaado cayn cayntu waa maxay waa shay la taaban karo waaya marka la yidhi cayn waxaa kaa baxay dayn dayntii rahama loo dhigi karaa maya looma dhigi karo tusaaleheed waa maxay qof baa wuxuu qof kale ka iibsaday shay qiimihiisu yahay maalan kun dollar ninkana wuxuu ku lahaa alaab uu amaahiyey oo qiimaheedu ahaa kun dollar dabeetana ninkana wuxuu ihi rahanike maadaama aan shaygan daynanku kaaga iibiyey shay rahan ah ii keen oo kun doolar udhig markaasuu i dayntii aan kuu lahaa ma garanaysaa ee kunka doolar ahay dayntaas barhaan uhayso ma banaanta ma banaano maxaa yeelay dayntu hayru maqduul calaa eh, lama dhiibi karo walidalik bayceedu ma ansaxayo daynta in la iibiyo waxa weeye rahankeeduna ma ansaxayo qaacida waxaa jirta dhahaysa ama daabit baabka ku jiro dhahaya wax kastoo iibkiisu bannaan yahay in la rahan loo dhigana way banaantay rahan waa loo dhigi karaa wixii iibkiisuusan banaanayna rahan looma dhigi karo maa jaaza baycuhu jaaza rahnuhu wamaa laa fala wixii la iibin karo iibkiisu bannaan yahay waa bannaan yahay la iibin karina lama rahan dhigi karo waaya sidoo kale waxaa ku baxay markuu mualifku yiha cayn ku baxay manfacadii agedna rahan looma dhigi karo maalan qof baa alaab kusoo iibsada dayn dabeetana waxaa li rahan keen qofkii e, daayacaha wuxuu ku yidhi gurigeyga manfacadiisa raankaaga dhigay guriga laftiisa uu raan u dhigay laakiin wuxuu ihi sukna daari bil degano wu gurigeyga bil degano bisha aad deganaanayso ayaan kaaga dhigay manfacada lafteedu rahan ka dhigaya ma banaano oo waayo manfacadu way dhammaanaysa manfacadu waa hee wax la oofsanayo dhammaanaysa muddadii bisha markay dhammaato guri waa laga saaray waayo ninkan raan ma haysta haddaba bilarhaan buu noqonaya caynta guriga larhaan loo dhigi karaa laakiin manfacada guriga larhaan looma dhigi karo waaya wuxuu hi washadu rahni marhuunka shardigiisu waxaa weeye kownuhu inuu yahay marhuunkaasi caynan cayn inuu yahay wey fil asaxi muctamadadan qaba oo yasixu waxaa asaxaya rahnulmushaaci shaygii isku lahaa ee mushtaraga ahaa in rahan loo dhigo walummi hooyadii duuna waladiha waladkeeda la-aantii rahan in loo dhigaa bannaan wa cagsuhu taa cagsigeedana wuu bannaan yahay wa cinda alxaajati marka loo baahdo diinta in la bixiyo yubaacaan waa la iibinayaa hooyadii addoonta ahayd iyo waladkeediiba wayuwasacu tamanu lacagtiina waa loo qaybinaya walasaxu muctamad waxaa weeye an taqawima alummu hooyadii in la qiimeeyo waxdaha keliyeed uma dabeetana maca alwaladi waladkii in lala qiimeeyo fazaa'idu haddaba dheeraadka lacagta dheeraadka ayaa ayaa markaa qiimatu qiimatu almarhuuni shaygii la rahan dhigay qiimihiisa ah wuxuu yidhi shayga mushtaraka ay ah laisku leeyahay way ansaxaysaa in rahan loo dhigo maalan adiga iyo qof kale waxaa idinka dhexeeya gaari gaari baad isku leedahay dabeetana shay baad soo iibsatay rahan baa lagaaga baahday waxaa tidhi gaarigan aniga hebel aan isku leenahay ayaan rahan kuugu dhigayaa waa banaanta way banaanta waa mushaac yani mushahar waxaa weye shay laba qof ka dhaxeeya oo mushtarag ah calaa jihati shuyuucna iskugu leeyihiin yacni sharikadoodu waa sharikatu shuyuuc qof kasta intuu ka leeyahay shaygan ma garanayo yacni qayb ka mida shaygan ma leh ee juz kasta waa mushtarag taas marka way bannaan tahay oomana baahno inuu kuu fasaxo ninkii shariiga ahaa in aad markaa caqdiga rahanka aad gasho laakiin waxaa loo baahanayaa markii shaygan heer shaygan rahan loo dhigay markii ninka lagu wareejinaya loo baahanaya in laga fasax qaato haddii haddaba uu fasaxo gaarigu dhaho gaarigan kuu fasaxaya rahan u dhig ninka ku wareeji waaxay hadduuse diidou dhaho gaarigan niyow naga dhexeeyaaye rahan uma dhigi karti waxay noqonaysaa markaa in qof loo dhiigo waxa weeye ninkii shariigan aan ahayn kan kalena aan ahayn oo markaa labadan qof calaa muhaaye ah, ay markaa kaltan ay markaa u isticmaala ninkan yani murtayinkan shayga gaariga haysanaya maalina ninkaa kale ayaa haysanaya oo ku katamaya waaya hadduu diida waya inuu qof ku wareejiyo hadduu yahay gurina gurigii oo guriga idinka dhexeeya qof kalena ama dhul ahaa qofka idinka dhexeeyana tahan waad udhigi kartaa taa idanba ooma baahno takhliya waad ku wareejinaysa waxleed oo kaa dhulki dhulka in lama qaadi mahayo meesha laga rari mahayo maalintii iibkiisa la gaadho un baa laga wada hadli doonaa markaa un baa la xisaabtami doonaa ninkan qaybta ku lahaa umaa la iibin doonaa qaybta kale way joogaysaa ama inta la iibiyo ayaa ninka qaybtiisa la sii doonaa addoon hooye ah rahan ma loo dhigi karaa ayadoo weladkeedi la soconin ama weladkii ilmihii yaraa ay dhashay ee sagiirka ah ee addoonka ah rahan ma dhigi karaa isagoon hooyadii ayna la soconin labada way banaanta labada way bannaanta hore waxaa beeca nagu soo dhaaftay adoonta hooyada ah iyo waladkeeda iibkeeda lagu kala reeri kara marka rahanka uu ka duwan yahay isagu maxaa rahankii ma keenayo milku wareejin hadhow marka la iibinayo un um la kala iibin karin hooyadii iyo waladkeedii maxaa nabig alay slam arrinkaas uu eh, diiday uu nahayay haddaba wuxuu uhi mualifka hadii loo baahdo marka diinta in laga bixiyo eh, hooyadan addoonta ah ee rahanta loo dhiga keligii ee waladkeeda la soconay keliya la iibin maayo yubacaani ayadii weladkeeda labadaba waa la wada iibinayaa labadaba waa la iibinayaa wayuwazacu amanu calayhima lacagtiina waa loo qaybinaya oo se lacagta lagu qaybanaya mualifka inoo tilmaamay lacagta qaabka loo qaybinayo wuxuu ii hooyada keligeed baa la qiimeynaya maalan maa hooyadan qiimaheedu waa maxay iyadoo weladkii la soconin waayahay waxaa la yidhi maalan qiimaheedu waa boqol dabeetna waxaa la yidhi ayada iyo waladkii uma maca alwalad ayada iyo waladkii waa wada socdaa la qiibanaya haddana waxaa la yidhi hooyadan iyo waladkeeda wada socda waa imisa waxaa la yidhi waa boqol iyo konton fazaa'idu qiimatu inta zaa'idka ee qiimihii waladka ah waa kontonkii boqolkan wuxuu noqonaya qiimihii hee qiimihii hooyada marka ninkan markasta wuxuu yeelanayaa murtahinka ah ulutay ahaman ah marka laisla iibiyo lacagta saddex meelood lobuu yeelanaya ulud kalena waxaa yeelanaya ninka raahinka ah ee rahanta dhigay wuxuu i wayasix way asaxaysaa rahanulmushaaci shay laisku lahaa in rahan loo dhigo war ummi hooyadii in rahan loo dhiga asaxaysa duuna waladihaa waladkeeda la-aantii iyadoo waladkeedii la soconin wa cagsigu taa cagsigeedna waa asaxaya oo ah in waladkii addoonka ahaa iyo saqiirka ahaa in rahan loo dhigo duuna ummi asagoon hooyadii la soconin wa cinda alxaajati markii loo baahdo in markaa diintii laga bixiyo hooyadii rahanta loo dhiga ama waladkii yubacaani waa la iska iibinayaa wayuwasacu thamanu lacagtiina waa loo qaybinayaa walasaxu muctamadu waxaa weeye qaabka loo qeybay noqonayo an taqawama alum hooyadii in la qiimeeyo waxdaha keliya uma dabeetana maca alwaladi waladkii in lala qiimeeyo ayuu la socdo fazaa'idu inta zaa'idka dheeraadka ah ee hore ee hooyada ka dheeraadka ah ayaa qiimatu qiimatu lwaladi waladka qiimihiisa markaa noqonaya warahnu ljaani addoonkii waxyeelada geystay in rahan loo dhigo walmurtaji iyo adoonkii diinta ka baxay kaduway walciyaadu billah ka baycihina iibkoodii ayuu markaa la mid yahay addoonka jaaniga ah ee dhib ama qof dilay ama xoolo burburiyey ee wax xaq lagu leeyahay in markaa rahan loo dhigo iyo adoonkii murtadka ahaa in rahan loo dhigo ka baycihina beyceedii ayuu la mid yahay labada masaleba mualifku wuxuu ku exaaleeyey beyci oo noo soo dhaaftay beyc markaan ka hadlaynayana soo dhaaftay oo mualifka hore wuxuu tilmaamay in addoonka jaaniga ah ee waxa weeye raqabadiisa xoolo ku xidhan yihiin xoolo lagu yeeshay in markaa iibkiisu uusan asaxin marka leeyahay raqabadiisa xoolo lagu yeeshay waxa weeye qofku maalan dilay khada ugu dilay ama intii kas u dilay ayaa xoolo lagu cadfiyey ama khada ugu dilay kama ugu dilay ama xoolo u itlaafiyey oo burburiyey waxaasoo dhan waxa wey raqabadiisa maal lagu yeelanaya marka waxay noqonaysaa in loo iibiyo addoonka xaaladan ayada ah waxa weeye lama iibin karo addoonkaas lama iibin karo addoonka noocaas ah ayaan hore usoo sheegay haddaba rahankiisana waa saas kale lama rahan looma dhigi karo waayo haddee laguma kalsoonaan karaba yani addoonaan iibin karin see rahan loo dhigi hadhow xaq kalaa ku tacalluqa dad kalaa wax u haysta raqabadiisa xoola u haysto leh addoonkan xaq baan ku leenahay yaan laga iibin waaya haddii laakiin dimadiisa uu xoolo ku tacalluqo maalan dimadiisa ayuu wax kusoo iibsaday sayfkiisa u fasixin ayuu qof wax kaga soo iibsaday dimadiisa taa hore waxaan usoo in loo raacan doono bacda cidkii markuu xorooba kadib xaaladda ayada ah waxa weeye waa la iibin karaa hore aan usoo tilmaanay haddana kale waxaa la mid ah rahan waa loo dhigi karaa yani midkii dimadiisu xoole ku tacalluqay waxaan soo dhaaftay in murtadkii beyciisu ansaxayo sooma walidalik maadaama iibkiisu ansaxayo addoonkii ridoobay rahantiisa way ansaxaysaa culuwa rahnu ljaani addoonkii waxyeelada geystay walmurtadii kii ridoobay kadeecina iibkoodu la mid yahay oo markaa eh, tafsiilkii lagu soo dhaaftay iibkooda ayuunbaa la marinayaa eh, murtadkana eh, iibkiisu waa ansaxayey haddaba rahandhigistiisu waa ansaxaysay addoonka jaaniga waxyeelada geystay haddii raqabadiisa xoolo ku tacalluqaan iibkiisu ma ansaxayn haddaba rahan loo ma ansaxayn haddii laakiin dibadiisa xoolo ku tacalluqo loo raacay markuu xoroobo kadib iibkiisu waa ansaxay haddaba rahandhigidiisuna way ansaxaysaa wuxuu ku warahulmudabari addoonkii dib laga xoreeyey walmucallaqi cidku iyo kii xorayntiisii lagu xidhay bisifatin sifa lagu xidhay sifadaaso yumkin ay suuragal tahay sabquha inay kasoo hormarto xuguladeedii daynta xaaloobideedii baatilun arhaankaasi waa mid e, buraya oo aan asaxayn cala madhabi muctamad haddaan qabano wuxuu ku yihi addoonka mudabarka ah waa almucallaqu cidkuhu bimowti sayidi xornimadiisii lagu xiday dhimashada sayidkiisi sayidkiisa wuxuu ku yihi aan dhinto idaa midtu fa anta xor ama anta mudabbaro dabbartuka anta mudabbaro bimacnaa waxay ka dhigan tahay dib baan kaa aan dhinto xor baa tahay markaan saa u dhintada noocaas ah in rahan loo dhigo ma bannaanta ma bannaano maxaa yeele laguma kalsoonaan karaba sababto ah waxaa laga yaabaa sayidkiisii inuu ayi laxda dhinto asagoo rahan ila geeridu meel lagama jirtee marka mar haddii yani waxaan jahaalo ku jirta barhaanki de laguma kalsoonaan karo addoon dib laga xoreey bilow caawa u dhintaa sayidkiisi dabeetana u markaa xorooba hadduu mar xoroobana xor rahan ma noqon karo waxaa la mid ah kan lagu xidhay xornimadiisii sifo laga yaabo inay ka soo horumarto deyntii xilligii loo qabtay xuluul ah yani deyntii matala waxaa gu heshiiyey bisha labaad inuu iska bixiyay waxaynu ku jiraan bishii koobaad bisha labaad ayay diinta bixinaysaa buuri dabeetana laba bilood kadib mana dabeetana addoonkan waxaa lagu xidhay sifo suuragal ay tahay labada bilood inuu sifada kasoo hormarto maalan sayidkiisa wuxuu ihi idaa qadima zaydun fa anta xor saaxiibkii zayd hadduu yimaado xor baa zayd waxa laga inuu way yimaado waxaa laga yaabaa yimaado ay wakti ayay sifada dhici kartaa mar hadday saas tahayba dee laguma kalsoonaan karo waxaan lagu kalsoonaan karin oo dee rahanimadii ka baxay xoroobay see markaa rahan uu noqonaya ma asaxay haddaba haddii lagu xidho xornimadiisii sifo ay suuragalba tahay inay ka soo marto xilligii diinta lagu heshiye la bixiyo maxaa yeele kalsoonidii iyo jeedkii dhannaa ee laga lahaa rahanka ee kalsoonida ahaa ayaa meesha ka baxay wuxuu hi warahna mudaberi addoonkii dib laga xoreeyey walmucallaqi iyo kii lagu xidhay cidku xornimadiisa bisifatin sifa lagu xidhay sifadaasoo yumkin ay suuragal tahay sabqha inay kasoo hormarto xululadayni diinta xaalowitaankeedi macnaa diinta xilligii la bixinay ee lagu madnay baailun kahankaasi waa baail oo addoonkii dib laga ki kii lagu xidhay xornimadiisa sifo labadaba rahankoodii ma ansaxayo cala madhabi muctamad haddaan walowrahna haddii rahan u dhigo maa yasrucu fasaaduhu wax fasaadkiisu uu degdegayo fainamkan hadday suurto gasho tajfiifuhu in la qallaajiyo wadalika mithaal ka rudabin sida rudabti weeye facala sidaasuu yeelaya wa ilaa haddii kale oo ayna suuroobayn in la engejiyo fain rahanahu hadduu rahan ugu dhigo bidaynin dayn dayntaasoo xaalin deg ah aw mase la madaneeyey daynta muajalkaho yaxilu waktigeeda uu soo gelayo qabla fasaadihi inta uusan xumaanin shaygan marhuunka ah aw mase sharada uu shardiyo baycahu inuu iskaba iibiyo oo wajacala amana lacagtiina uu ka yeelo rahna saxa waa asaxaya oo yubaacu kolka ayada waa iibinaya cinda khawfi fasaadihi marka laga cabsado inuu shaygani xumaado wayakuunu amanu lacagtiisuna waxay noqonaysaa rahna rahan bay noqonaysaa wain sharada hadduu shardiyo manca beycihi inaan la iibinin lam yasixa beyci markaa asixi mahayo wain alaqa haddiise uu iska ilaaqo oo waxba uusan shardinin in la iibiyo inaan la iibin toona uusan shardinin fasada ayadna rahankii wuu fasahaadaya fi adhari muctamad haddaan qabanno waaya haddii uu rahan u dhigo wax xumaanaya shay xumaanaya eh, oo markaa xumaantiisu ay soo degdegayso sida maalan oo kale fawaakihii iyo khudaartii oo kale waxyaabahaasuu rahan u dhigay ama cuntadii oo kale oo wax markiiba xumaanaya haddii muddo ka soo wareegato ayuu rahan u dhigay haddaba wuxuu ihi waxaan rahanta loo dhigay xumaantiisu ay soo degdegayso markiiba umaan mudiyarba xumaanaya kadib hadday suuragal tahay in la qallajiyo oo markaa la kaydiyo de waa la yeelaya saasa la yeelaya taana tusaaleheedu waxaa weeye in maalan shayga marhuunka uu yahay rudab waa timirta weli aan bislaa biyuhu ku jira rudabtaas waa la engejin karaa waana la kaydi karaa oo markaa keyd ba gelaysa intii la doonay joogaysa waa cinab waa la qallajin laga dhigi karaa taasi waa caadi wax la engeji kara wya haddiise aynan suuragal ahayn inta la engejiyo in la kaydiyo sida maalan fuhaakihii iyo muuskii iyo tamaandhadii waxyaabaa noocaasa dee xumaanaya haddii muddo yar joogaan xumaanaya haddii markaa raaliga wadayn deg ah oo xaal ah markaasi wuu ansaxaya saxaraha daydayntu deg diintu waxaa la maanta ad wuxuu markii raanu ka dalbana wuxuu yihi tamaandhada hayso gelinka dambana waa kuu keenayaaba diintaada tamaandhada ku xumaan yani hal gelin ku xumaan mayso cunuuska raanu haysa berri baan kuu keenaya diintii nuuska hal hagin ku xumaan mahayo waay saas tahay dhib waa saxda sidoo kale hadday diintu mu ay tahay oo laakiin ay muddadii ka hor intuusan shayga xumaanin waxa wey la bixinaya taasina dhib male maalan lagu madareeyey maalin ama laba cisho labada cishona shayga ku xumaan mahayo waxaan raanta loo dhigay khudradda ah ku xumaan mayso maalan taasina waa caadi wax dhiba male sidoo kale yani shaygu wuu xumaanaya muddaduna way dheerta laakiin wuxuu yihi haddii shaygan xumaanshada uga cabso iibi ama iibi wey imikaba iibi shaygan oo lacagtiisa markaa rahan ka dhig taasi waa banaanta wax dhibaa male tamaandhay ahayd muddada ugu heshiideentana waxay ahayd bil dee tamaandada bil joogi mayso way wuxuu ihi tamaandadaas aan raata dhigay waxa weye iibi lacagteedana hay taasi waa caadi wax dhibaa male lacagtii baa markaa rahan noqonaysa waaya maxaa yaele maxduurkii baa meesha laga cabsanaya waxaa la iibinayaa buui markii laga cabsado inay shaygii uu xumaado ayuun baa la iibinaya lacagtiisuna waxay noqonaysaa rahan haddii uu shardiyo marka inaan la iibinin in sharda manca baycihi lam yasax shaygan waa shay xumaanaya muddaduna way dheer tahay ka hor bay shaygana xumaanaya wuxuu yihi ha iibinin tamanada aan ranta kugu dhigay wayna xumaanaysaa maalmo yar kadib muddada diintuna waa bil maalan marka ayadaha rahankii ma asaxay maxaa yeelay suuragal maaha in diintii laga oobsado markaa shaygaas maxaa yeele wuxuu xumaanayaaba ka hor haddii ka waran uu iska idlaaqo oo markii uu ku wareejinayay iibina muusan dhihin ha iibinna muusan dhihin wuxuu u dhiibaya shay oo maalan tamaanadii oo kalea uuna ka aamusa shaygan wuu xumaanaya marka ayada ah ayadna caqdigii fahanka wuu fasahaadaya fi ladhar sida muctamadka ah ku jira waayahay waayo dee in la iibiyo asal muctada lacaq caqdi rahanka ma keenayo isagoo ninka uusan fasixin raahinka ah in la iibiyo caqdigi rahanka ma keenayo ninkana ma fasixin marka sidaa darteed caqdigii rahanku wuu burayaa wuxuu ihi walow rahan hadduu rahan u dhigo maa yasluc wuxuu soo degdegi fasaadu xumaanshihiisu fain amkan hadday suurtagal tahay tajiifu in la engejiyo karudhabin wadalika mitaal karudhabin udabti way facala uu samaynaya wa ilaa haddii kale oo eh, waxa weeye ee aysan suuragalayn in la qallajiyo fain rahanow hadduu rahandhigo bidaynin dayn hadduu shaygii xumaanaya uu rahandhigo dayntaasoo xaalin degdeg ah oo mase muajalin madaraysan muajalkaasoo yaxillu soo gelaya waqtigiisii qabla fasaadii shaygan intuusan xumaanin ka hor aw mase sharada uu shardiyo baycahu inuu shaygan xumaanaya uu iska iibiyaba oo wajacala taman lacagta inuu ka yeela rahna rahna saxa waa asaxaya wayuwaawan la iibinaya shaygii xumaanaya cinda khowf fasaadii marka laga cabsado inuu xumaado wayakuun wuxuu ahaanaya tabadulda agtiisana rahan rahan buu noqonayaa wain sharda hadduu shardiyo man baeci inaan la iibinin iibkiisa reeridiisa hadduu shardiyo oo inaan la iibinin uu shardiyo lama sax markaa caqdiga rahanka ma asaxayo wain adlaqa hadduu iska sii daayo rahankii oo waxba uusan ku shardinin iibintoona uusan ku shardinin fasada markaa inagu fasahaadayaa caqdiga rahanka fi adari muctamad haddaan qaban wain lam yuclam haddaan la ogeyn hal yafsidu shaygan marhuubka ahaa ma xumaanaya qabla اljali madasha ka hor mise ma xumaanaya haddaan la ogeyn sax wuu iska ansaxaya fi athar muctamad haddaan qaba haddii aan la ogeyn shaygan ma xumaanaya mise ma xumaanaya shaki ku jira lama ogo waa shay kolley isleeyahay mudduu joogaya laakiin muddaduu joogay lama garanayo marka iyada u asaxayaa caqdi raanka maxaa yeele asal ah cadow fasaadi shaygan marhuumka ah inuusan xumaanayn ma asal ah marka asalkaasaan isxaabsanayna yani waxaa asal inuusan xumaynayn intaysan muddadii dhammaanin wuxuu ihi wain lam yuclam haddaan la ogeyn hal yafsidu shaygani inuu xumaanayo qabla alajali madashi ka hor saxa wa asaxya fi ladani muctadan qaba wain rahana haddii uu rahan u dhigo maa laa yasrucu fasaaduhu wax xumaantiisu aysan soo degdegaynin oo fadara marka uu yimaado maa caradahu wax u bandhigaya shay lilfasaadi xumaansho wadalika miaalka xindatin waaba qabandi ibtalad qoyday lam yanfasik caqdigii rahanku ma fasakmayo lam yanfasikh irahnu rahankii ma fasakmayo bixaalin sinaba wuxuu ku yidhi haddii uu rahan ogu dhigo shay aan xumaantii soo degdegayn laakiin uu ku yimaado shaygii wax u keena inuu degdeg ku xumaado taas tusaalaheed waxa weeyaan buu ku yidhi qabandi baa rahan loo dhigay qabandidiibaa roob ku da-ay mar haddii qaladidii ay qoydo dee way marka ayada ah rahankii ma fasaknayo sinaba waayahay xataa hadday suurtageli weydaan in la qallajiyo ado xalowmaa loo raaday kolle iibiyaba iyadoo qoyan oo sababta maxay tahay qaacidaa jirta halkan dhahaysa fi dawaam maa laa yuktafaru fi ibtidaa yuktafaru fi dawaam maa laa yuktafaru fi libtidaa yacni shaygan dawaamkiisa waxaa loo dulqaadanayaa waxyaabaha loo dulqaadanayn marka hee uu bilowgaya waxay la mid tahay bay dhaheen fuqahadu sida addoonka aabiqa ah ee sayidkiisii ka baxsaday ee lama iibin karo laakiin markii dhiigku dhaco kadib hadduu dhuunto intaan lagu wareejinay ninkii mushtariga ee iibsaday marka caqdigii bidac uma fasaknayo addoonkii waa la soo raadinaya waa la baaraya marka tanna saas oo kale unbay la mid tahay wuxuu ihi wain rahanaa haddii uu rahan u dhigo maa shay laa yasruc uusan soo degdegaynin fasaada xumaanshihiisu fadaraa dabeetana uu soo defiya maa shay caradahu shaygii u bandhigay ama u sababay lilfasaadi inuu xumaado wadalika miaalka xindatin sida qaabandidi weeye tallat oo qoyday lam yanfasak irahnu rahankii ma fasaknayo bixaalin sidaba wayajuusu waxaa bannaan an yastacira inuu shay soo ergisto shay-an shay liyarhanahu suu rahan ugu dhigo wa huwa shayga markaa uu rahanta usoo qaatay shaygaa uu soo ergistay fii qowlin qowl haddaan qabano caariyatun caariyo wey waladhar muctamadu waxaa weeye annahu asagu damaanu daynin dayn uu damaano qaaday inay tahay fii raqabati dalika shay shaygaa qowltiisa inuu yani dayntii ku damaano qaaday oo fa yushardu kolka ayadaa waxaa la shardinaya dikru jinsi dayni daynta jinsigeeda in la sheego wa qadriga qadarkiisa wa sifatihi tilmaantiisa wakada saasoo eraanta loo dhigay in markaa la caddeeyo ayaa markaa shardiga kale saxi muctamad haddaan qaba wuxuu yihi haddii qofkii deynta qaatay ee raanta laga dalbaday uu shay qof kale ka soo ergisto oo caariye uga soo qaato si uu shaygaa rahan oo ugu dhigo way bannaanta wax dhibaa ma ah waayo shardi maba aslan shayga aad rahan u dhigayso inaad iska leedaho milkiga uu yahay shardi ma ah shay kale oodan lahayn oo saxiixda aad ka soo qaaday rehan waad u dhigi karta haddaba meesha laba caqdi baa iskale waa caqdaani mutawaaridaan laba caqdi baa iska daba yimid caqdi caariye iyo caqdi raari marka waxaa lagu takiifinayo masalada maxaan ku suureen caariye miya oo caariyadiibu ku baanqi ahaanaya mise uu ka baxaya caariyadii wuxuu noqonayaa damaan laba qowl baa masalada ku jira qowl wuxuu leeyahay waa caariye weli caariyadiisu baaqi ku yahay cadigan waa cadi isticaara xataa marka lagu wareeg jiray weli waa cari laakiin qowlka muctamadka wuxuu leeyahay cariinimada uu ka baxaya oo shaygii inta uu qofka gacantiisa ku jiray raahinka ah ee weli uusan qofka raahana ugu dhigin waa caariye laakiin maalinta uu wareejiyo caariyo ma noqonayo ee caqdigi wuxuu isku bedelaya caqdigee damaan damaan buu isku bedelaya haddaba wuxuu leeyahay sida muctamadka waxa weya damaanu dayn fii raqabati dalika shay shaygaas uu ninkani rahan oogu dhigay ayuu markaa ninkan muciirka ee ninkan erjiyey hantidan uu rahan ugu dhigay ayuu markaa ku damaana qaday masaladan sureen nin la yidhaahdo moxamed ayaa wuxuu u tegay zayd wuxuu hi niow gaadhigan iga iibi oo diin igu sii uu ka iibi diintii igu laakiin wuxuu hi bishardi inaad hee maxamedow aad rahaan ii keento zayd baa ku dhacay maxamedkii saaxiibkii wuu tagay khaalid dabeetana wuxuu iri waxaad ii siisaa rahan dabeetana ninka wuxuu ku wareejiyey maalan gurigiis wuxuu hi gurigan rahan dhigay gurigii rahan dhigay waa gurigii khaalid gurigan maxaan ku takliifinayna waxaan leenaha waa caariyo guriga markii u wareejiyey ninka mise waxa weeye waa damaan qowl wuxuu leeya laga xoog waa caariyo marka ninka lagu wareejiy qowl wuxuu leeya caariyo meehee waxa weeye waa damaan ninkan khaalid ah uu damaano qaaday deyntii lagu lahaa saaxiibkii moxamed oo shaygaas uu rahanta u dhigay guriga ah hortiisa uku damaano qaaday macnaha xoolihiisii uu ku damaano qaaday ikhtisaar xoolihiisa oo guriga ah ayuu ku damaano qaaday hadhowna guriga waa la iibin doonaa labada qol isku waafaqsanya gurigaa la iibin doonaa haddii diinta la bixin waayo haddaba haddii aan dhahno waa damaan hadaan dhahno waa qolka muctamadka ahe waxaa loo baahnaanayaa ninkan markii uu shaygan ka soo ergeysanaya saaxiibkii inuu u sheego daynta uu rahan ugu dhigayo noocee maxay tahay dayntu noocee weya ma dahabba ma dirhamba ma dollarba ma shilinba waa inu sidoo kale diinta qadarka inay tahay ma kun doollarba ama laba kunba ama toban waxay tahay waa inu caddeeyaan sidoo kale sifada diinta waa inu caddeeyaan tilmaanteeda waaya sidoo kale waa inu caddeeya marhuun cinda ninka rahanta loogu dhigayo ee murtahinka ah waa inuu caddeeya waa hebel hebel dadku kala duwan dad baa ad adag oo waxa weeye naxariis aan lahayn dad waxaa jira eh, mutsaamixiin oo samaaxada marka waa inuu caddeeyo maxay aqraadiya u kala duwan waxa laga yaba hadi lacagtu ballanta lacagta iskama ama gaarigayga ku ergin mahayo maxaa yal hadi bixin kartid gaariga in la iibiya noqonaysa marka waa inuu lacagta qadarkeeda iyo waxa weeye qofka haanta loogu dhigayo iyo jinsiga diinta intaba inuu caddeeya wuxuu ihi wayajuusu waxaa banaan yastacira inuu caariyo usoo qaato ama soo ergisto shayan shay yarhana damiirka waxaad u celisaa caqdi isticaari caqdiga caariyadu markii rahanti shay loo dhigo fii qowlin qowl caariyatun caariya wey diin caariyadii kama baxayo wladhar muctamad waxa wey anahu caqdigii damaanu diin diin damaanaqaadkeed inuu yahay reeda qabati dalika shay shayga ah raqabadiisa markaa lagu damaana qaadayo waaya fa yushtarad hadda waxaa la shardiyaa dikru jinsi deyni diinta nooceeda in la sheego waqad bihiiyo intuu dayntu dhan tahay wa sifatiiyo tilmaantiisa wakada saas ku almarhuunu cindahu qofka rahaanta loo dhigayo agtiisa waa in la caddeeya fil asaxi muctamad haddaan qaban wuxuu ihi falow talifa haddaba haddii uu shaygaa lasoo ergistay ee qofkan rahan loogu dhigay haddii uu baaba'o fii yaddi murtahini qofkii murtahinka ee rahanta qaatay gacantiisa hadduu ku baaba'o falaa damaana wax damaanah oo qofkan loo magdhabayo ma jiro walaa rujuuca lilmaaliki ee ninkan maaliga ah ee iskale shaygan noqosho uma sugnaanin bacda qabdi murtahini kii rahanta qaatay markii uu guddoomo kadib fa faidaa xalla daynu dayntii haddaba hadii wakhtigeedii uu soo galo oo mase kaana xaalan dayntu ahayd dayn degdeg ah ruujica almaaliku ninkii iska lahaa shaygan ayaa dib loogu noqonaya bayci si loo iibiyo wayubaacu dabeetana waa la iibin doonaa shaygii lasoo ergeystay ee ninkaa laga soo qaaday in lam yaqdi diilgeynka hadduusan bixinin uma dabeetana yarjicu lmaaliku ninkii iska lahaa shaygan wuxuu kula noqon doonaa cala raahini ninkii rahanta dhigay qiimaha biicadihi shaygan waxii lagu iibiyey wuxuu ku yidhi shaygan lasoo ergeystay ee waxaa weeye rahanta loo dhigay haddii uu ku baaboo ninkii rahanta qaata gacantiisa hadduu ku baaboo oo aafo haddii uu ku xadgudbay ninkan uu kasuu baangeyey kuma jirto taa uu damaanan qaadaya haddii uu ka gaabiyey shaygan uu dayacayna idna uu damaanan taa kuma jirto laakiin aada samaawi ayaa ku tiri iskiibu shaygan wuxuu neefku ahaa oo neefku u bananta gaaribuu ahaa oo gaarigii dee eh, gubtay maalan yani iyadoo cidna maarata aysan ku xadgudbin marka ayada ah cidna ma damaanan qaadayso ninka murtahinkana damaan laguma le magdhow laguma le ninka raahinka ah ee shaygan rahaanta udhiga shayga masiixiidkiisu ay distayna magdhow lagu malay labadabada maxaa yeelay kan murtayinka horta asaga magdhow lagu malay maxaa yeelay gacantiisu waa gacan ammaano oo ninka amiinka ah asla magdhow lagu malay ninka raahinkaana magdhow lagu malay maxaa yeelay asaga xaqi kama dhicin xaqii hadduu ka dhici lahaa ayaa magdhow lagu yeelanaya lakin xaqii kama dhicin dayntii sideedii baa lagu leehay waaya dibadiisi kama dhicin waa qowlka dhahaya waa damaan cabdi laakiin qowlka dhahaya waa caariyo caariyada cinda shaaficiya waa madmuun caariyadu cinda shaaficiya waa madmuun haddaba damaankiisa waa lagu yeelanaya waa qowlka dhahaya waa caariya waa qowlkii laga xoog badnaa haddaba eh, haddii ninkan saaxiibkii ku wareejiyey shaygaa uu ka ergistay eh, uuna guddoonsiiyey ninkii murtahimka ahaa ninkan maaligee shaygan iska lahaa ma ku noqon karaa shaygii saaxiibkii uu rahaanta u dhigay ee u ergiyey ma ku noqon karaa maya kuma laaban karo mar haddii shaygan lagu wareejiyo ninkii murtayinkaa ah oo rahnimo lagu wareejiyo ninkii ergiyey kuma noqon karo bacda qabdi murtahin mualif guri mafhuum lmukhaalafa waxaad ka fahmaysaa qabla qabdi murtahin ninka rahanta qaatay intaanu ka guddoomin inuu ku noqon karo waana sidaas waana see tahay intuuna guddoonsin uu ku noqon kara dhihi kara warniga waan ka laabtay oo arrintii dib baan u fikirayo bal shaygii aan ku ergiyey aan ku idhi rahan waxay la kumanaata inaad celisay iisoo celiyo waan ka warwaro waxaan sii malaha kaama baxo marka iisoo celi dhihi laakiin mar haddii la guddoonsiiyo oo guddoon uu dhaco shaygii rahan loo dhigo hawshaasi way dhammaantay kuma noqon karo maxaa yeele shaygan rahan buu galay mar hadduu rahan galay rahan xoolo dhan ah, kalsooni ninkan u qaatay oo deyntiisa ku ilaashanaya marka lagama soo saari kara gacantiisii haddaba deyntii haddii waktigeedii soo galo oo waktiga la bixin lahaa uu yimaado idaa xalla dayn deyntii waktigeedii soo galay ana diintu marka horeba degdeg bay ahayd muajal maba ahaynba amaba laysnayn ninkii maaliga ahaa ee shaygan ergiyey ayaa looga noqo in la iibiyo waxaa leeyahay war waktigii diintaan soo galay shaygii aad ninkan ergisayna ee raanta ugu dhigana waxay tahay in la iibiyo sida cadaadoo tahayba de shaygii marhuumka waa la iibin hadii bixin waayo diintii ninkan diintii ma bixin karo maanta waxay noqotay in shaygii aad ergisay ee loo dhigay in la iibiyo bal hadda ka warbixi waxaa saa loo leeyahay ninka waxaa laga yaabaa inuu hantidiisa soo furto haga iibinna hantidaas aanaa bixinaya diinteeda ila waa damaan haddaba waa laga fasax qaadanayaa haddii uu bixiyo diintii fadaak arrinku u caddi haddii diinta uu bixin waayo u dhanigo waxaan ku bixiya mahaye bal hadda waan fasaxay iska iibiya markaa waa la iibinaya xataa hadduuna fasaxin waa la iibinaya waa la iibinaya mar haddii diinta uu bixin waayo maxaa ila asagaa damaano qaada dabeetana diintii baa laga gudayana sheegii lacagtii lagu iibiyey ayuu hadhow kula noqon doonaa ninkan hantida iska lahaa ninkii raahinka ahaa ee shayga raahanta u dhigay ayuu kula noqon doonaa maalan shayga waxa lagu iibiyey kun dollar kunkii dollar ku dhigi doonaa waaba shayga lagu iibiyey iyo soo hadduu doono qiimaha ama ka bato shayga qiimihiisii ama ka yaraado adu wixii lagu iibiyo wuxuu doonaba ahaadee ayuu hadhow kula noqon doona o dhihi doonaa soo dhig waa damaan damaanka shanigiisa saasaaba hadda qof aad dayn ka damaana qaado dabeetna daynta aad ka bixiso waxaa weya waad kula noqonaysaa haddii markaa aad shardiday inaad ku noqoto sina ugu imaan doonta fi kitaabi damaan insha allahu tacaala wuxuu yihi falow tarifa haddii haddaba uu eh, baabao shaygii eh, waxa weeye ninkan uu ergiyey eh, rahaanta loo dhigay fi yadi murtayni ninkii rahaanta qaatay gacantiisa hadduu ku baabao falaa damaana wax damaana markaa ma jiro walaa rujuuca lilmaaliki ninkii iska lahaana noqosho ma sugnaan bacda qabdi murtayni murtayinkii markuu gudoomay kadib faida xala daynu dayntii waqtigeeda hadduu soo galo oo dayntii madanaysnayn oo amase kaana u ahaa daynkaasi xaalan mid degdega uu ahaa oon muddaba lahayn ruuja can maalik ninkii iska lahaa shaygan ayaa loogu noqon doonaa lilbayci iibintii ayaa loogu noqon doonaa wayubaac waana la iibin doonaa shaygan dinsada loo bixiyay lam yaqtadiina dayntii hadduusan bixinin uusan gudin uma dabeetana yarjicu maaliku ninkii iska lahaa shaygan wuu kula naabanayaa lacagtiisii kula noqonaya ninka rahinka rahinta udhiga bimaa biacdihi wahegoyihii ayuu kula noqon doonaa intuu doona maha adee wallahu tacala aclam wsal allah wslam cala nabiyina maxamed